الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله البدل musanifka wuxuu noo soo sheegay tasriifka inuu leeyahay shan qaybood qaybta koowaad waxay ahayd aziyaada qaybta labaadna waa bedelka kadibna waxaa ku xiga xadafka kadibna takyiiru xarakatin oo sukuun idqaamka ugu dambeeya hadda qaybtii koowaad oo ziyaadadaah baa ku soo baxnay waxaan gelaynaa albadel farqiga marka u dhexeeya muxuu yahay badel iyo ciwad farqiga u dhexeeya muxuu yahay waxay yidhaahdeen farqiga u dhexeeya wuxuu yahay bedelka waa in xaraf xaraf kale lagu bedelo laakiin isla booskiisa lagu bedelo sida noo imaan doontaa xaraf baa xaraf kale lagu bedelay laakiin xarafkii la qaaday meeshiisii baa xarafkan kale la dhigay sida turaaf oo kale turaaf asalkeedii wuraaf soo ma ahayn ilaa min warifo baa laga keenay wuraaf bay ahayd wawdii meesha waa laga qaaday kadibna ta'baa booskii la dhigi kan waa bedel laakiin haddii xaraf la qaado oo xaraf kale lagu bedelo laakiin mawdiciisii aysan ahayna meel kale ay tahay ciwad baa la dhahaa tusaale ahaan sida iqaama oo kale iqaama taadaasi waxay ciwad ka tahay maxay aliftii la xadfay ama waa zaa'idadii dhe ama waa midii hee oo ahayd caynulkelimaha taa doonta dheh laakiin labadaas alif mid kamida bay ciwad ka tahay ta'daana haddee booskii alifti la xadfay ma joogto oo kelimada akhirkeedii bay hadda joogtaa waa aragtaa waxaa kaloo ciwata ka mid ah ibnun hamsada ku jirta waay ciwad ka tahay sow lama dhaho laamul kelimaha maxduufada oo waawda ah ilan kelimada asalkeedii banawn bay ahayd taasoo kale bedel lama dhehe waxay yidhahdeen ciwad baa lahaa waxaa kale oo muhiima ah in la kala fahmo farqiga u dhaxeeya ayadana ibdaalka iyo qalbiga ama ibdaalka iyo qalbiga iclaaliga qalbigaa wuxuu qaybsamaa tasriifka dhacdiisa laba qaybood alqalbu lmakaani iyo alqalb اliclaali qalbiga makaaniga ah waa kii soo marnay waa taqaanaan waa xuruufta oo la kala hormariyo kaas qalbi makaani ahlaa la laakiin qalbiga iclaaliga ah iyo farqiga u dhaxeeya ibdaalka muxuu yahay laba madhabaa jirta madhab wuxuu leeyahay labadoodu shuqul iskuma lahaa madhabna wuxuu leeyahay maye midna waa caam midna waa khaas oo way soo hoosgelayaan kan hore wuxuu qabaa qalbiga iclaaliga ah inuu sidiisaba yahay xaraf oo asaga nafsad ahaantiisii inta la bedelay xaraf kale loo rogay marka xaraf xaraf kale lagu bedelay ma aha waa xarafkiiyo nafsad ahaantiisa inta la rogo xaraf kale laga dhigaa waxay khaas ku tahay uu leeyahay marka qalbiga iclaaliga wuxuu khaas ku yahay xuruufulcillaha iyo hamzada buu khaas ku yahay yacni xuruufulcillaha oo la isku bedelo ama xuruufulcillaha qaar ka mid oo hamze loo rogo bedelkana waxay leeyihiin waa wixii intaas ka soo haray oo waxay leeyihiin bedelku hadde sidiisaba wuxuu yahay xaraf inta la bedelo xaraf kale lagu bedelo marka farqi baa labadooda u udhaxeeya farqiga labadooda u udhaxeeyaana waa midka hadda aan sheegnay oo muxuu yahay bedelku waa xaraf inta la qaado xaraf kale booskiisa la keeno laakiin qalbiga iclaaliga ah waa xarafkii nafsad ahaantiisii inta la rogo xaraf kale laga dhigo sida qaamo waawda ku jirto kale asalkeeda qaboma sooma ahayn waxay leeyihiin aliftaani waawdii oo inta meesha laga qaaday kadib alif lagu soo bedelay ma aha ee waawdii nafsad ahaanteedii baa inta la rogay alif loo loo rogay fu qola waxay leeyihiin horta waa sida loo tacriifiyey oo qalbiga iclaaliga ah waa xarafkii oo la rogo oo xaraf kale lagu bed loo rogo yacni bedelkana waa xarafkii oo la bedelo xaraf kale lagu bedelo laakiin waxay leeyihiin bedelku wuu ka caamsan yahay qalbiga iclaaliga ah saas daraaddeed waxay leeyihiin qaama aliftan oo asalkeedii waaw ahayd waawdiisu alif looma rogin ayada laftigeeda waa la dhihi karaa ay leeyihin bedel waa la dhihi karaa idan bedelka waxay leeyihin waxaa soo hosgelaya xarafkii oo nafsad ahaantiisa inta la rogo xaraf kale loo rogo iyo xarafkii inta meesha laga qaado xaraf kale lagu bedelo isla booskii mawdicii laftigiisa bedel waa la dhihi karaa waxay leeyihin marka bedelka wuu ka caamsan yahay iclaalka ama qalbiga iclaaliga ah uu ka caamsan yahay saas daraaddeed waxay leeyihiin qalbi kastaahi ama iclaal kastaahi waa ibdaal laakiin ibdaal kasta iclaal maaha sababtoo ah qaama iyo khazaa ibdaal waa la dhihi karaa iclaalna waa la dhihi karaa laakiin turaaf iyo kuwa la midka iclaal laguma sheegi karo laakiin ibdaal waa la dhihi karaa saas daraaddeed waxay leeyiin ibdaalku uu ka caamsan yahay iclaabka in la fahmaan rajeyna xuruufu lbedeli xuruufta bedelka min gayri idqaamin ayadoo idqaam uusan jirin axada cashara xarfan waa kow iyo toban xaraf min gayri idqaamin marka uu leeyahay wuxuu ka ixtiraazaa tazayana ta'deeda oo za loo rogay marka bedelka xuruufteeda soo geli maya haddee kelnimadan asalkeedii tazayanat bay tusaale ahaan ahayd way isqurxiyay soo ma aha tazayanat taadaan waxaa samaynee xarafka ka dambeeya oo za'da ah sideedoo kalea ka dhigaya tazayanat taadaan marka za u bedel markii za-a u bedesho waxaa sameynaya labadooda labada za waxaa la rabaa in laysku idqaamo see laysku idqaami karaa kan hore in laga dhigo maxay saakin kan dambena awlo mutaxarik buu ahaa haddii kan hore saakin aa ka dhigto maxaa ka dhalanee kelimada xarafki ugu horreeyay inuu saakin noqdo suur suurtagalna maaha markaas in lagu dhawaaqo lagu bilowdo saas daraaddeed wuxuu u baahanaa hamzu u baahanaa hamsatu waslin markaasaa waxaa leeyahay izayanat saas baa lahayaa izayanat labadiisa waa la isku shiday ya-dan awal bay shidneed oo tazayanat bay awal ahayd amsadaana waxaa loo keenay kelimada awalkeedii horaa saakil noqday min gayri idqaamin taasoo kale uu ka ixtiraazaa waxaa kaloo la mid a ah, ithaaqala baa ka mid a ah, oo asalkeedii tathaaqala ahayd tathaaqala ta'dan waxaa samaynaya xarafka ka dambeeya baa u bedelee xaraf ka dambeeya muxuu yahay soo saa ma aha ayadana saa u bedel markaas laba xaraf oo mutamaailayna sooma kulmin labadooda inaad ku idqaamtaa rabtaa maxaa samayna kan waa inuu saakin ku yahay kan dambena mutaxarik waa inuu ku yahay kan dambe mutaxarik waa ku yahay laakiin kan hore saakin maaha saakin ka dhig saakin markaa ka dhigto maxaa u baahane hamsatu waslin baa u baahane soo maaha iftaqala min gayri idqaamin kaasuu ka ixtiraacdaa markaas saas daraaddeed la dhihi maayo sa'du waxay ka mid tahay xuruufulbedel bay ka mid tahay ama zaa'ida waxay ka mid tahay xuruufulbedel la dhihi maayo ila min gayri idqaamin buu ku baxay kaas idqaam waaye wuxuu ka dhigay marka xuruufta bedelka koob iyo toban buu ka dhigay minhaa min xuruufi lbedeli minhaa koob iyo tobankaas amaaniyatu axrufin siddeed xaraf baa ka mid ah min xuruufi lbadeli xaal min xuruufi ziyaadati xaal ay ka ahaadeen wuxuu leey koob iyo tobankaas waxaa ka mid ah sideed oo ka mid ah xuruuftii ziyaadada xuruufu ziyaada meeqayno ahayd toban sideed ka mid ah waa xuruufu ziyaadu le wahiya waxay tahay alalifu alwaawu alyaau alhamzatu annuunu almiimu altaau walhaa sideeddaas markaa xuruufulbedelna waa ka mid yihiin xuruufu ziyaadana waa ka mid yihiin wahalaaatun saddex xarafna min hayriha min hayri xuruufi ziyaada xuruufu ziyaadaha keyrkeed bay ka yimideen oo wahiya waxay tahay talaatadaas alطaau waddaalu wاljiimu imisay noqdeen kow iyo toban ibnu malik alfiyada laakiin wuxuu ka dhigay sagaal wuxuu ka saaray jiimka iyo siinka labadaasuu ka saaray marka wuxuu yidhi axrufu libdaali hada'ta muuiya saasuu yidhi intaasuu kusoo koobay axrufu libdaali xurufta ibdaalka hada'ta muuiya waa intaas hada'ta marka meeqaa ku jirta afar haadii iyo daalkii iyo hamsadii iyo ta'dii muطiyaana misaa ku jirta shan miim waaw ta ya alif sagaalkaas buu marka wuxuu kusoo koobay xuruuf lidaal jiimkana waa ibdaalu alif aliftii oo la bedelo ibdaalulalif waxaa loola jeedaa aliftan baa waxay bedel ka noqonee ama waaw ama ya bay bedel ka noqonee ibdaalu lalifi aliftii in la bedelo min alyaai walwaawi ya iyo waaw laga bedelo kelimadaas asalkeedii ya iyo waaw bay ahayd kadibna alif baa loo rogay kan marka iclaal waa la yidhahdaa soo maaha iclaal waa la dhahaa ibdaalna waa la dhihi karaa soo maaha maxaa marka ka muuqataa ibnu jilni inuu qabo in qolada caamka ah ibnu jilni marka waxaa ka muuqata inuu leeyahay iclaalka nafsad waa qayb ka mida ibdaalka saa daraaddeed ibdaal buu ku magacaaba kan soo ma aragtid saas inuu qabaa ka muuqata ibdaal األفi min alyaai wاlwaaw qad ubdilat اأlف alfti min arbacati axrufin afar xarf baa laga bedela waya waxay tahay alyaau wاlwaaw wاlhamzatu wاnnuunu waa intaas aliftu afartaas xaraf bay bedel ka noqotaa faama alyaa-u waalwaawu ya-di iyo u damiya famataa taxarakataa waawdii ya-dii markii ay shaqlamaan waxay doonaana ku shaqlanaadeen ama kordhig ama hoosdhig ama god wainfataxa maa qablahumaa laakiin labadooda waxaa ka horeeya uu kor dhigmo waxaa ka horeeya laakiin xarako kasta lama rabo waxaa ka horeeya waa inay fatxo noqoto qulibataa labadoodii waawdii alifan alif baa loo rogaa ilaa in shadda shay-un hadduu wax shaad noqdo maahane oo ay ahayd in la iclaaliyo kadibna aan la iclaalin sida alqawad oo kale alqawad oo loola jeeda qisaasta taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu waxay ahayd in loo bedelo maxay alif oo la yidhaahdo qaad in la dhaho alqawad alqaadu in la dhahay ahayd sida addaar addaarba asalkeedii addawar ay u ahayd addaar oo guriga asalkeedii addawar sooma ahayn sidaasoo kale waxay in la yidhaahdo alqaadu in la dhaho laakiin alqawad sideeda loo isticmaalaa marka waa shaad waaye cadamu iclaalihaa waa shaad aw yukhaafa labsun in labsi laga cabsado maahane aw ilaa in shadda hadduu shaad noqdo maahane shay-un shay ow yukhaafu in laga cabsado maahane labsun inuu haddii la iclaayo mid kale ku darsamo aw yakuunu tasxiixu ama tasxiixu uu ahaado amaaratan calaamad uu noqdo labadan dambe ow yukhaafu labsun ow yakunu tasxiixu amaaratan labadaas hadda isagaa noo sharxi doona laakiin shaadkii muusan sheegin waan kaasaan sheegnay falqalbu qalbigii ibdaalna waa lahaa qalbin haddii waa lahaa naxw qaama oo kale waaye wa baaca oo kale waaye wa asluhumaa asalkoodii qawama bayaca saasay ahayd qawama bayaca waawdii marka way xarakowday fatxii ku xarago ku xarakowday fatxana way ka horeyda alif baa loo roga marka waawdii nashad ahaanteedii baa alif laga dhigaa ee macnaheedu ma aha waawdii baa inta meesha laga qaadaa alif la keenay macnuhu saas ma aha haddii sidaas ay tahay hadda waxay noqonayaan ibdaal bay noqonee laakiin waa qalbi markaa haddii la qabto madhabka labadooda kala qaadaa kan caamkan hadduu wuxuu ibdaalna waa la dhihi karaa iclaalna waa la dhihi karaa ama qalbi waa la dhihi karaa wa asluhumaa asalkoodii qawaamo baycabu wakadalika waxaa la mid ah taala wakaafa wahaaba baa la mid ah walaslu asalka wuxuu ah tawla waawdii waxay ku xarakaysan tahay god wakhawifa waxay ku xarakaysan tahay hoos dhig wahayiba ya-dii waxay ku xarakaysan tahay sidoo kale hoos dhig fa ubdilataa maxaa kaa maqan waxaa kaa maqan caynulkelimaha waawna way noqon kartaa yaana waa noqon kartaa mid kastoo ka midana fatxana waa lagu xarakay karaa kasrana waa lagu xarakay karaa gudna waa lagu xarakay karaa soo maaha maxaa hadda kaa maqan waxaa haysataa qawama iyo bayaca ayagoo fatxo ku xarakaysan waxaa kale oo aa haysataa khaafa iyo haaba labadoodii oo kasro ku xarakaysan daalana waa haysataa waa waawdii oo damo ku xarakaysan maxaa kaa maqan ya-dii oo maxay damo ku xarakaysan haddii ma jirto ayada bacdana aysan jirin marka saas daraaddeed uu isaga daayay waa wuxuu yidhi fawdilataa labadoodii waawdiyaadii alifayn alif baa loo bedelay limaa dakarnaa waxaan soo sheegnay oo ah inay xarakoobeen fatxan ay ka horaydo wakadalika waxaa la mid ah intaas afcaashay ahayn haddana asmaadii buu galay wakadalika waxaa sidaasoo kale ah baabun wa daarun asluhumaa asalkoodii bawaabun buu ahaa waxaana tusinaya jamcu tagsiirka ah oo ah abwaab abwaabun afcaalun caynuulkelimaha waa waawdaas oo ba'da ka dambayda jamcii baa soo saaray saas daraaddeed baab alifteedu waxay ka soo gadoontay waaw jamcaana muujiyey daarna asalkeedii wuxuu ahaa dawarun buu ahaa waxaana muujiyey jamaca duur lagu jamciyo duur laakiin diyaar marka lagu jamciyo waawda muuqamaydaa dee waawdii baa waxaa loo bedelay diyaar marka la yidhaahdo ya baa loo bedelay kasrada ka horeyda awgeed kelimada asalkeedii laakiin dawarun buu ahaa caynul kelimaha marka waa waaw wakadalika waxaa lamida baabun wa daarun asluhuma asalkoodu bawaabun wa dawarun waay wakadalika waxaa lamida naabun wa caabun naabun micida naab waa micida wa caabun iyo ceebta asluhumaa asalkoodii nayaabun wa cayaabun waaye kii hore wuxuu ahaa caynulkelimihii oo waaw ah kanna waa caynulkelimihii oo ya ah nayaabun wacayaabun fa fucila bihimaa labadooda maa dakarnaa waxaan soo sheegnay baa lagu sameeyey oo ah qalbigii in loo rogay alif wa kadaalika waxaa la mid ah wuxuu u tallaabay markaan laamulkelimihi wa kadaalika sidaasoo kale waxaa la mid ah casan waraxan baa la mid ah asluhuma asalkooda casawuun saas ahaa casan oo usha ah iyo waraxan oo ah dhagaxa wax lagu shiito asalkoodii casawun iyo raxayun buu ahaa inay sida ahayn hadde musanaha muujinaya musanaha waxaa leedahay casawaani iyo raxayaani saasaa dhehe tasniyihii baa marka wuxuu banaanka soo dhigay laamulkelimihii casawun waraxayun waaslu aslu hazaa asalkeeda iyo waramaana hazawa waramaya waaye waa laamulkelimihii kii hore wuxuu ahaa casan iyo raxan wuxuu ahaa laamulkelimihii oo isim ku jira soo ma aha kanna waa laamulkelimihi oo ficil ku jira hazaa iyo ramaan asalkoodana wuxuu ahaa hazawa iyo ramaya taxaraka xarfulcila wanfataxa maa qablo faqulib alifan markii ficilka ay tahay aliftaasi waa jooge laakiin markay isimka tahay way dhace iltiqaau saakinayn darteed bayna u dhace casan marka aad leedahay laamul kelimihii inay xadfan tahay sooma ogid laamul kelimihii way jaran tahay waxaana loo jaray iltiqaa'u saakinayn darteed ilaan casaa bay ahayd kadibna nuun oo tanwiin ah baa ka dambeyday ilaan tanwiintu waa nuun saakino ah iltiqaa'u saakinayn baa dhacay kadibna aliftii waa la xadfay oo laamul kelima markaasa waxa la yidhi casan wasankuna waa facan waaye waaslu hazaa waramaa wuxuu hazawa waramayaa fasaaraa ila libdaal ibdaal bay isu bedeleen limaa madaa waxaan soo sheegnay wamaa saxa midkii saxiix noqday oo aan la iclaalin khawfa labsi likhawfi labsi labsi ayadoo laga cabsanaa naxwu hazaa hazawa hazawa oo kale waaye hore wuxuu noo soo yidhi ow yukhaafu labsun soo ma ahayn haddii labsi laga cabsado markaas la iclaali maayo sidiisaa loo dhaafaa waxaa ka mid a kazawa wa ramayaa baa ka mid ah labadoodii waa guuleen ramayaa labadoodii waxbay tuureen wastaqbayaa labadoodii waxay dalbeen in qaaliyaal laga dhigo low qulibataa oo maxaa diidaaya waawda iyo ya-da khazawa iyo ramayaa istaqdayaa ku jira in alif loo rogo maxaa diidaaya wuxuu loo qulibataa haddii loo rogo alwaawal yaa baan la jeeday alifayn haddii loo rogo la saqatataa labadooda waa dhici lahaayeen labada alif buu sheegaa lisukuunihimaa maxaa yeelay labadoodu waa saakin bay noqon had alif waxaan saakin ahayn maba noqotaba wa sukuuni alifi tafniyati alifi tafniyaha sukuunkeeda oo bacdahumaa labadooda ka dambeeya kelimada aqalkeeda waxaa ku kulmaaya laba alif ghazawa waawda haddaa alif u bedesho laba alif baa ku kulmee alifna waa alifu tatniihi oo faacilka ah alifna waa midii waawda ka soo gadoontay oo laamul kelimaha ah waxay noqonaya marka alifu tatniihi hadda lama ridi kara midka hore in la rido lasaqadataa waata uu leeyahay labadooda haddii loo rogo waawda iyadaa laba alif labadooda dhici laha yuu yihi ee kan dambe ma dhacay haddi le waa oo cumdo waaye haddii markaas alifta hore ay dhacdo laamu kelimaha ah, waxaa kuu soo haraa gaza iyo rama baa kuu soo hare ma waxaa ula jeedaa mufrad mudakara maa ula jeedaa musana ula jeeda ayaa kala yaqaana iltibaas baa dhacaaya si uusan iltibaas u dhicin iclaalkii waa la iska daayey markaasa waxaa la yidhi gazawa iyo ramaya wuxuu yidhi low qulibataa labadooda waawda iyo ya ula jeeda lifayni la saqadataa labadooda waa dhici lahaayeen waa la tuuri lahaa lisukuunihimaa wasukuuni sukuuni alifi tatniyati bacdahuma maxaa yeele saakin bay yihiin alifu tatniya ka dambeeyana waa saakin fa kunta taquulu markaas waxaa dhihi lahayd haddaa iclaaliso hazaa waramaa wa anta turiidu adoo ula jeeda ataniya adoo ula jeeda labadoodii way duuleen fayaltabisu wuxuu ku darsamaa muanihi bilwaaxidi mufradkii buu markaas ku darsamaa wakadalika waxaa la mida anna zawaanu booditaanka waa la mid iyo walqalayaanu karkaridda saxat fiihi laamaani labada laam labadan kelimadood way ku ansaxeen labada laam oo midna waawda yahay midna ya-da yahay lianlaa yaltabisa si uusan ugu darsamin facalaanu muctallulcayni meesha muctallulcayni uu ku leeyahay waxaa sabaab ah muctallulaam in la dhaho si uusan ugu darsamin facalaan oo muctallulaam ah bifacaalin si uusan ugu darsamin facaalkaasoo saxiixi laamin oo saxiixu laam ah hore wuxuu noo soo yiri ow wuxuu noo soo yihi ow yukhaafu labsu maa soo ma ahayn ow yukhaafu labsu baan ku jirnaa nazawan waa isim waaye waxaan ula jeedaa waa masder qalayaanna sidoo kale waa masder facalaan masderkaas waxaa ku imaan jira maa dalla calaa taqalubin soo ma ahayn tawafaan iyo jawalaan iyo qalayaan iyo nazawaan iyo waxaasoo dhan masderkaas waxaa ku yimaada wixii taqalub ku tusiya kelimadan marka waa nazawaan waa facalaan oo muctallu laami ah nuuntani waa faaulkelimihii zaa'idana waa caynulkelimihii waawdaana waa laamulkelimihii marka waawdaani caynulkelime ma ahani waa laamulkelim aliftii nuunta ka dambeydana de waa zaa'id liannahu min naza yanzu baa laga keenay wuu booday naza wuu booday yanzu wuu boodaya haddii la yidhaahdo waawdan ha loo rogo oo laamulkelimaha ah alif ha loo rogo haddii la yidhaahdo laba alif baa kelimada akhirkeeda ku kulmaya soo ma aha labadan alif markaas waxay noqonayaa in mid la tuuro markaas waxaa kuu soo haraaya nazan soo kuu soo hari mayso nazan yaa yaqaana facaal oo saxiixulaama miyaa mase waa facalaan oo muctalulaama yaa kala yaqaana ilaan waxaa jirta kelimad nazan oo kale ah oo muctalulaamaha jirta sida amaan oo kale amaan oo min alamni laga keenay soo facaal ma aha oo saxiixulaama soo ma aha amaan oo min alamni laga keenay waa facaal oo saxiixulaami ah waxaa marka isku darsamaya nazawaan haddii la iclaaliyo facaal oo saxiixulaam ah sida amaan oo kale iyo facalaan oo muctallu laami ah oo la iclaaliyay sida nazan waa isku darsamaya lama kala yaqaano saas daraaddeed si aysan isugu darsamin facaalkiina sidiisaa loo dhaafay ammaan ahaa facalaankii muctallu laami bilwaawga ahaa ama bilyaaga ahaana ah, asna iclaalkii waa laga daayay saa daraaddeed nazawaan iyo qalayaan sidiisaa ku ahaado ilaan haddaa iclaalida nazan iyo wuxuu kaa noqonayaa iyo halaan buu kaa noqonayaa wakadalika waxaa la mid ana ah zawaan walkalyaanu saxat fiihi laamaani labadii laam waa ansixeen lianlaa yaltabisa si uusan ugu darsamin facalaanu muctalu laami waa meeshaas facalaanu muctalu laam ah, waa sida nazawaan iyo khalayaane eh, bifacaalin si uusan ugu darsamin facaalkaasoo saxiixi laami ah sida amaan oo kale wamaa saxa min daalika kaas aan soo sheegnay midka saxiixa noqday liannahu fii macnaa maa maa tajibu sixatuhu liannahu wuxuu ku macno yahay shay inuu ansaxa ay waajib ay waajib tahay eh qowluma hadalkooda wuxuu leeyahay kelimaad waxaa jira oo in la iclaaliyo la isaga daayey sababtoo wuxuu ku macno yahay shay in la cilaaliyo ay mamnuuc tahay waxaa ka mid a qowlum hadalkooda cawira baa ka mid ah waxawila baa ka mid ah cawira il buu baalay fa huwa axwar il buu laayahay xawilana weersuu noqday fa huwa axwal baa la yidhaahdaa maxaa loo iclaali waaye cawira iyo xawila maxaa loo iclaali waaye taxaraka xarfu اlcilati wanfataxa maa qablahu faqulib alifan caara iyo xaala maxaa loo dhihi waaye saxa uu ansaxay waawgaas liannahu fii macnaa acwara saasuu idin qoraa soo maaha liannahu fii macnaa icwara maxaa yeele icwara buu ku macno yahay marka acwara meeshuu leh waa khalad waaye icwara buu ku macno yahay ifcalla waxwalla waxwalla ayuu ku macno yahay icwara suurtagal ma tahay waawdeeda in lagu cilaayo taxaraka xarfu اlcilati wanfataxa maa qablahu faqulib alifan suurtagal ma tahay suurtagal ma aha maay suurtagal u weyday haddee sukuuna ka horeeya ma jirto bacdamaa waawdan marka saas aan loo iclaali karin cawiran ayadii bay ka taagan tahay si kale haddii loo dhigo kelimadan cawiro ah icwarra bay ahaydoo hamzadii iyo ra iyo shidkeedii baa inta laga daayaa cawira la yihi litakfiif waa layska soo fududeeyey laakiin icwara bay ka taagan tahay icwara saa daraaddeed iclaal ma galo soo ma aha iclaal waxaa ula jeedaa taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu faqulya alifan amaa la dhihi karaa cawiran waa sidaasoo kale ayadana taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu faqulya alifan ayadana lama dhihi karo in la fahmaan rajeynaa laakiin iclaal kale soo lama geli karo iwara taxarirka xarfu lcilati wanfataxa maa qawla faqulliba alifkan haddii la diiday maxaa loogu iclaali waayey idaa taxaraka xarfu lcilati waqablahu saakinu saxiix nuqilat alxarakatu ila saakini saxiix iclaalkaas maxaa lagu diidaa isagaa waxay leeyihiin asaga nafsad ahaantiisa haddii icwara kaas lagu iclaaliyo iltibaas baa ka dhacaaya icwara kelimadan soo ma aha haddii xarakada waawda laga naqliyo xaggee loo naqlinaa caynta soo loo naqlin maayo caynta markii loo naqliyo laba arrimoodba way dhacayaan labada arrimood oo dhaca horta hamsada hore waa laga kaaftoomaa sababta loo kaaftoomaa maxay tahay awal hamsada hore waxaa loo keenay kelimadan faa-ul kelimaheeda baa saakin ahaa marka waxaa loo soo jiitay in lagu dhawaaqo litawasuli binudqi ila saakin baa loo keenay hadda haddii la xarakeeyo hamsadu waa iska dhacee waa laga maarmaa arrinka labaad oo dhacaana wuxuu yahay waawdii xarakada laga qaaday oo xarakadeedii caynta loo naqli alif baa loo rogaa litaxarukihaa fi اlasli waاnfitaaxi maa qablaha alآan kadib kelimada waxay noqonayaa caara saasay noqonaysa saas ma aha caara oraadu shidan tahay ogowna kelimadan asalkeedii ifcalla bay ahayd la soco caara waxay ku darsameen maadda bay ku darsameen oo faacala ah asalkiisana maadada uu ahaa oo min almaddi laga keenay maadda iyo caara labadooda ku darsameen midna ifcalluu ka yimid midna waa faacala iltibaas baa dhacaaya saas daraaddeed cumarna waxay dhamaan sidiisa loo dhaafo wakadalika waxaa la mida sayida sayida baa la mid ah sayida waa daa-un yusiibu dhibil waa cudur geela ku dhaca sayida albaciiru baa lahaa owrkiibaa cudurkaas uu ku dhacay lilbaciiri liannahu fii macnaa isyadda maxaa yeeley isyadda buu ku macno yahay wakadalika waxaa sidaasoo kale ah ictawanuu gacan bay isi siiyeen waa isu waa isu gargaareen waa isu kaalmeeyeen wactawaruu iyo ictawaruu tacaawaruu bay ka dhigan tahay waa iscaariyeeyeen qofba qofka kale ayuu wax caariyeeyey wahtawashuu bimacna اkhtalaquu waa isku darsameen waa isdhex galeen waa la mid ayadana oo waawdan maa la iclaaliyo ictawaruu iyo ictawanuu waawda ku jirta way xarakaysan tahay fatxana way ka horraysaaye ma alif loo rogo oo la yidhaahdo ictaanuu maa saas lo dhaho wuxuu yidhi wahtawashuu wajtawaruu daris bay noqdeen liannahu fii macnaa maa laa budda min sixatihi maxaa yeele wuxuu ku macno yahay shay laga maarmaanay tahay inuu saxiix noqdo lisukuuni maa qabla waxa ka horeeya oo saakina darteed wahuwa wuxuu yahay tacaawanuu oo kale tacaawanuu wawdeeda ma la iclaali karaa ma la dhihi karaa taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu ma la dhihi karaa ma jiro taxaraka xarfu cilla waa yahay laakiin wanfataxa maa qablahu meesha ma yaalla soo maaha ila sukuun baa maanta ka horeeya saas daraaddeed waawgaani inuu saxiix noqdo waa lagama maarmaan tacaawanuu waawdeeda inay saxiixa noqoto hadday lagama maarmaan ay tahay ictawanuu waawdeedana waa sidaas oo kale ilan waa isku macno labadoodii wawaa wuxuu yahay tacaawanuu watacaawaruu watahawashuu watajaawaruu wajucila tasxiixu tasxiixi baa amaaratan waxaa laga dhigay mid calaamad u ah lilmacnaa macnihii uu tusinayay saas daraaddeed ictawanuu iyo ijtawaruu macnihii uu tusi jiray tafaacala ay tusi jirtay bay tusinayaan tafaacala maxay tusi jirtay mushaarako laba qofood wax isdhaafsiistay soo saas ma ahayn fadaaraba eh? haddii la kana gacan buu ku dhuftay kana gacanuu ku dhuftay waa isdhaafsadeen soomaha macnaheedu saas daraaddeed haddii la yidhahdo ictawaruna waa saasoo kalena kana uu soo dersay kana wuu la dersay ictawaruna waa la mid kana gacan buusi asna gacan buusi waa isdhaafsadeen gacansiintii isu kaalmeeyeen ibdaalu lalifi aliftii oo la bedelo min alhamzati hamze laga bedelo mataa sakanat ilhamzatu hamzadii hadday reebanto anfataxa maa qowlaha waxa ka horey inuu kordhigan yahay fatakfiifuhaa in la fududeeyo hamzadii haddana waxaan gelaynaa aliftii oo bedel ka ah hamzo hadda waxaan soo qaadanay aliftii oo bedel ka ah waaw iyo soo ma aha kelimada asalkeedii hamzay ahayd hamzadii baa marka waxaa loo rogaa alif mataa sakanat ilhamzatu hamzadu goortay reebanto wanfataxa maa qablaha waxa ka horeeya inuu kordhigan yahay fatakfiifuhaa hamzada in la fududeeyo wa ibdaaluhaa hamsada bedelitaankeeda jamiican gebi ahaan an tusayirahaa alifan fi lafdi waa inaad ayada alif ka dhigto fi lafdi markaa ku dhawaaqee takfiif iyo ibdaal labadaasuu ku kala magacaabay takfiifka waa hamzadii oo alif loo rogaa laakiin rogitaankeedu uusan waajib ahayn waa ibdaalka marka jaa-iska ah laakiin midka ibdaalka uu isticmaalay waa hamsadii oo alif loo roga in loo rogana waajib ay tahay meeshan wuxuu yidhi an tusayirahaa alifan fi lafdi macnaheedu wuxuu yahay hamsadii nafsad ahaanteedii baa waxaa loo rogaa tasiirka muxuu ahaa soo rogid ma ahayn shay shay kale loo rogo taxwiil sooma ahayn hamsadii baa waxaa loo rogaa alif fatakfiifu naxwi qowlika waa adoo yidhaahda fii ra'sin madax ah raasun baa le takfiifu lamza waa baab dhan oo tasriifka ka mid ah hadda qaybtan yartaa buu ka soo qaatay laakiin takfiifu lamzati waa baab waasic ah oo tasriifka ku jira naxو qawlika waa adoo yidhaahda fii ra'sin soo ma ahayn hamsadii way reeban tahay fatxana soo kama horeydo markaa rabta inaad takfiifido le urog hamsada raasun dheh hadda waajibna maaha la soco haddaad doontana ra'sun baa leeda haddaad doontana raasun wa fii fasin faaska ama masaarta waxaa leedahay markaa takfiifine faasun baa leedahay wa fii iqra iqra markaa rabta inaad takfiifidana hamsada wayrabanta fatxana soo kama horeeda iqra baa leedahay alif baa u bedele wa fii ihda niyahu degna waxaa leedahay ihdaa intaas takfiifu lamsigu u bixiyey waxaana midka ibdaalkiisu jaa-iska yahay waj maaha laakiin midka waajibka ah waa midkan uu ibdaalka u bixiyo walbedelu naxwu qowlika waadoo yidhaahda walbedelu qowlika waadoo yidhaahda aadam aadamu wa aamana walaslu asalka wuxuu ahaa adamu saasuu markiisi ahaa ilaan waa afcal oo min aludma laga keenay adam waa qofka maariinka ah min aludma kelmada asalkeeda saasay ahayd kadib hamsadii baa waxay noqotay saakina hamso kalena waa ka horaydaa hamsada ka horeyda xarakada ay wadato xaraf umujaanisaha midda dambe u bedele haddii marka laba hamso ay kulmaan midda dambena saakina ay noqoto midda hore xarakadeeda fiiri haddii midda hore ay fadxisan tahay tan dambe alif u bedel haddii tan hore ay gudan tahay tan dambe waa u bedel haddii tan hore ay hoos dhigan tahay tan dambe ya u bedel wamadan ibdi اhaaniya اhamzayni min kilmatin in yaskunka aafir waxkumin maalik saasuu dhihi jiray madu bedel buu yidhi madkii hadde waa alifta fadxadu ay ka horeyday waawda damadu ay ka horeyday iyo ya-da kasrada ay ka horeydo mad baa u bedele buu yidhi wamadan ibdi اhaaniya اhamzayni labada hamze midka labaad min kilmatin laakiin waa inay hal kelimad iskula jiraan in yaskunka labaad hadduu reebma waaye kaafir oo tumin oo kale walasul asalku wuxuu ahaa damu buu ahaa wa'mana saasuu ahaa faubdilat ilhamzatu hamsadii baa alifan alif loo bedelay liijtimaaci اlhamzatayni maxaa yee laba hamsaa kulantay wa sukuuni اhaaniyati midii labaad hamsadii labaadna way reebantay wainfitaaxi maa qablahaa waxa ka horeeyana wuu kor dhigmay wallaahu aclam markaas ka joogo